marka waxay tahay qofku qofka walaalkii muslimka inuu jeclaado isagoo wuxuu u jeclaanaya ay tahay ilaahay darti subxaana wa tacaala ilaahay darti wey shaqo kale ma aha hawl kale ma aha wuxuu u jeclaanaya waa ilaahay dartii weeyaan subxaana wa tacaala wa an yakraha waa inuu naco tasaddexaad an yacuuda inuu u laabto filkufri gaalnimo bacda id markii dabadeed anqadahu allaahu minhu ilaahay uu isaga ka badbaadiyey kamaa yakrahu siduu u nacayo an yuqdafa in lagu tuuro fi naar naartii ka koowaad wuxuu ahaa ilaahay rasuulkiisa inaad ka jeceshahay wix iyaga ka soo haray laba qofka inaad jeceshahay ilaahay dartii aad u jeceshahay subxaana wa tacaala ta saddexaad waxa weeyaan gaalnimadii iyo acmaasheedii inaad dib ugu laabatid nicitaan aad nacayso oo macnuhu waa maxay wa an yakraha waa inuu naco an yacuuda inuu u laabto fi lkufri gaalnimo kama yakrahu siduu u nacayo an yuqdafa bacda id anqadahu allah markuu ilaahay badbaadiyey kadib kama yakrahu siduu u nacayo an yuqdafa fi naar in naar lagu rido oo waxa weeyaan haddii lagu yidhahdo dabkanaa lagugu ridayaa ama waa inaad gaalnimo ilaahay u gaalnimo fasha maya naftu hal mar unbay bixi lahayd anuu ilaahay u gaalnimo falay intaan dhiman lahaa waxaa la ii qaataa in dabkaa laygu rido nacid uu nacaya gaalnimo darteeda oo macnuhu waa maxay ilaahay rasuulkiisa kaga qiimo weyn wax walbaba inuu ilaahay caasiyana ma ogola jala wacala saddexdaa qofkii la siiyo iimaanka macaankiisii buu dhadhamiyey qofkaa isaga muttafaqu calayh maxalu shaahidkana wa an yuxiba almaru laa yuxibuhu ila lilah qofku inuu qofku jeclaado isagoo ilahay mooye wax kale aan u jeclaanaynin وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله xadiidka abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaah wuxuu leeyahay nebigu salawaatu اllah wasalaamu calayh sabcatun toddobo yudiluhum allah ilaahay baa haraynaya yowma maalin laa dila uusan har jirin ilaa diluhu ilaahay carshigiisa mooye meel kale oo la harsada aynan jirin ilaa diluhu haddaad tiraahdo ilahay dilligiisii maaha ilahay dilli ma leh subxaana wa tacala waxaasha laakiin waxaa loola jeedaa dil alcarsh maxaa yeele riwaayad kaloo saas saxa ayaa ku timid fii musnad alimaam axmed ila dila carshi meel kale oo la harsada male ilaa carshiga ilaahay hooskiisa mooyaane oo waa maalinta qiyaamaha khalqigoo dhan baa la soo saarayaa naf walba iyadoo oo wareersan wtara الnaasa sukaara wma hm bisukaara walakina cadaab اllahi shadiid yowma yajcalu اlwildaana shiiba waa maalin dadku ay ciroole caruurtii yaryareed ciroole noqonayso alle uu leeyahay subxaana wa tacaala tadhalu kulu murdicatin cama ardacat watadacu kula daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wama hum bisukara walakina cadaab allahi shadiid wareerkaa maalinta uu taagan yahay qolan warba u hayninba iyagu martidii ilaahay ah carshiga hoos harsanaya mimbarro aad iyo aad u qiimo badan oo weliba nuur ah harsanaya toddobadii buu nebiga noo sheegaya calayhi salaatu wasalaam toddobadaa keliya maaha waa ka badan yihiin laakiin xadiidkan toddobadaasuu tilmaamay waxa ay keli yihiin marka imaamun caadil hogaamiye caadil ah dadka u cadaalad falaya waa hogaamiye haddana ummadda uu hogaaminayay buu u cadaalad samaynayaa qof uu cadaaladdiisii hoos u dhigayo iyo qof u eexanayo male kulligood waa u siman yahay waa imaamun caadil wey waa kow ka labaad washaabun waa dhallinyaro dhallinyarada qofkaa ah oo rag iyo lab iyo dhadig wuxuu ahaadaba nasha'a ku barbaaray <coughs> fii cibaadat illaahi caza wajal ilahay cibaadadiisa yaraantiisii ilaa uu ka weynaaday qof weyn noqday ilahay taacadiisu ku jira maxaa yeelay qofku markuu dhallinyaro yahay soomaalidu waxay tidhaahdaa intuu laan ka booduu talana ka booda waa laga yaabaa inuu iska suuqa iska galo oo fakado hadhow da inay soo celiso laakiin isagoo dhallinyaro ahba haddii uu yahay qof ilaahay taacadiisii subxaanah wa tacaala u jilicsan oo taacada ilaahay subxaana wa tacaala mar walba u taagan qofka ilaahay waa jecel yahay subxaana wa <clears throat> ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku abaalmarinayaa qofka inuu carshigiisa hoostiisii harsado maalinta ilaahay carshigiisa mooye meel kale oo la harsada aynan jirin carshiga ilaahay mooye meel kale oo la harsada aynan jirin shaabun qof dhallinyaraa ah weeyaan nasha'a ku barbaaray fii cibaadat illaah ilahay cibaadadiisii ku barbaaray ka labaad wa rajulun ka saddexaad waa qof qalbuhu laabtiisiiyo wadnihiisiiyo qalbigiisiiba uu yahay mucallaqun mid kasoo soo laalaada bilmasaajidi masaajidadii oo maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa qalbigiisa waxa ku guntan mar walbaba masaajidka oo culimmadu markay fasirayaan waxay idhaahdaan hadduu salaadan jamaacadii ku tukado wuxuu leeyahay talow salaada soo socota jamaacadeeda xaggeen ku tukanaya taasuu kasii fakerayaa marka salaadihiiba jamaacadu ku ilaalinaya masaajidadii ayuu ku tukanayaa qofkana markaa ilaahay subxaanah wa sidaas ah wuxuu haraynayaa carshigiisa maalinta ilaahay carshigiisa mooye meel kaloo la harsadaa inaan lahayn warajuluntaa la leeyahay xadiidka soo laalaabanaysa qof baa loola jeedaa rag loolama jeedo oo keliya warajulun qof weeyaan qalbuhu qalbigiisu uu yahay mucallaqun mid laalaada tacliiqa waxaa la yidhaahdaa fatadaruuha kalmucallaqa ilaahay waatuu yidhi subxaana wa tacaala qofka dumarka ah ee aan la qabin lana furin lana dhaqanaynin islamarkaana la qabo waa in ay noqoto kalmucallaqa fatadaruuha kalmucallaqa mucalaqa waa waxa soo laalaada macnuhu waa maxay qalbigiisa waxa ka laalaada ee mar walba waa masaajidka weeyaan oo qalbigiisa hadduu hawl leeyahay mooye inta kale masaajidka laga waayi maayo inta kale masaajidku iska dhex fadhiyaa maruu qur-aan akhrinayo maruu tukanayo maruu darsi dhegaysanayo maruu taas weeyaan macneh warajulaani ka afraad waxa weeye laba qof taxabaa fi llaahi ilaahay isu jeclaaday waa xadiidkan baabkuu khuseeyaa isaga dartiisaana loo soo qaatay xadiidka macalushaahidka weeyaan waa warajulaani laba qof lab iyo dhadig waxay ahaadaanba laba dhadig ama laba lab ah ama nin iyo naagtiiba way noqon karaysaa laba isla dhalatay way noqon karaysaa wax diidan ma leh warajulaani laba qof weeye taxaaba isjeclaaday waxay isu jeclaanayaanna uu yahay filaahi ilaahay laba qof oo ilaahay keliya isu jeclaaday hawl adduun aanan isu jeclaanin dan kale aanu isu jeclaanin wax kale aanu isu jeclaanin taxaabbaa fillaah ilaahay isu jeclaaday ijtamacaa way kulmayaan calayhi ilaahay jacaylkiisay ku kulmayaan adduunkii intay wada joogaan jacayl allay ku wada joogaan watafaraqaa way kala tageen calayhi calaa xub illaahi jala wacala ilaahay jacaylkiisay ku kala tageen adduunkii hadday kala tageen inanna walba dantiisuu qabsanayaaye hadday kala tageen oo ay adduunkii ku kala fogaadeenna weli jacaylkii allah ka dhexeeya ama ma ahee iyadoo midna nool yahay kii kalena uu dhintay way ku kala tageen ilaahay jacaylkiis iyagoo sidii isu jecel labadaa qof ilahay carshigiisii hoostiisa ahaanayaan waana kuwa ilaahay uu tilmaamay in la soo ficneed aayadda fii suurati zukhraf markuu rabbi tilmaamayay wuxuu odhanayay alakhillaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin akhilada dadkii ahaa ee khaliilka ahaa ee saaxiibka ahaa ee isjeclaa maalinta qiyaamaha hadday timaado cadowbay isu noqonayaan ilaa dadkii mutaqiinta ah mooye ilaah isu jeclaaday marka jacaylkoodu adduun keliya ma ahe aakhirana sidaas uu anfacayaa macne ijtamaca calayhi jacaylka allay ku kulmayaan watafaraqa calayhi jacaylka allayna ku kala tageen kashanaad warajulun waa nin ama qof dacadhu ay u yeeratay nin raga weeyaan dacadhu waxaa u yeeratay imra'atun haweeney haweenaydaasoo wixii haween lagu jeclaan lahaa leh daatu xusnin qurux bay u dhalatay ama daata xasabin qabiil wanaagsan bay ka dhalatay iyo nasab wanaagsan wa jamaalin iyo qurux quruxna way leedahay dumar wixii loogu xilanayay reer wanaagsanna waa ka dhalatay maxay ugu yeeranaysaa zino weeyaan oo macnuhu waa maxay qofta iyada ah waa qoftay raggu raadinayeen iyadii baa wax yeeratay hadda ninkii ragga haddii loo yeertay hadduu meesha intuu bareegii qabto fa qaala uu yidhaahda inii akhaafu allah anigu ilaahay baan ka baqanayaa xaaladdaa xalad sahlan maaha marka cagsigeedana waa la mid oo haddii gabadhi uu nin sidaasa soo raadsado iyana ay tiraahdo inii akhaafu allah waa la mid weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala iyana waa ku abaalmarinaya laakiin maxaa halkan qofkii dumarkaa loo soo hormariyey waa sida aayaddii qur'aanka ahayd oo kale azaniyatu maxaa la yidhi azaniya gabadhii zinada ahayd zinadeedii baa lasoo hormariyey markii laga warramayey maxaa yeele iyagaa arrintaa u fudfudud oo u jilicsan hawshaana iyagaa sahla markii laga warramaya dhaca iyo boobka iyo wasaariqu wasaariqatu ninkiibaa lasoo soo hormariyey maxaa yeelay dhac iyo boob iyo tuuganimo iyo in lagu fakeraba hawsha iyo raggaa arintaa u furfuran una dhaga marka sidii oo kale weyaan tanna warajulun waa nin weeye dacadhu ay u yeeratay imra'atun haweenay daatu xusnin ama xasabin sida lafdiyada kale ay odhanayeen iyo wajamaalin faqaala yidhi innii akhaafu allah ilaahay baan ka baqanayaa ka lixaad warajulun waa qof tasadaqa bisadaqatin sadaqa ayuu sadaqaystay faahfaha sadaqadii waa ku xeel dheeraadayoo waa qariyey xataa laa taclam cidna ilaa aynan ogaanin xataa laa taclamu ilaa aysan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa tunfiqu waxa ay nafaqaynayso yamiinuhu midigtiisa qofkanna waxbixintiibuu ku xeel dheeraaday ilaa jirkiisii uusan is-ogeyn xitaa jirkaagu inuusan is-ogeyn ma dhici karaysaa maya laakiin maxaa loola jeedaa waa siduu ugu xeel dheeraanaya qarinta qof og ma laha oo asadaqatu fi siri weyaan sadaqadii la siraysanayey ilaah iyo isagunbaa isla og subxaana wa tacaala meeshaa marka waxa laga qaadanayaa camal siri a baynaka wa bayna allah inuu jiro adigii ilaahay mooye cid kaloo idin og aysan jirin walidaalika salafku waxay ahaayeen ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin kuwo ku dadaala in ay qariyaan sadaqadooda walidaalika waxaa la yidhaahdaa zayn alcaabidiin ninkii uu dhalay weeyaan xuseen ibn cali bn abi aalib zayn اlcaabidiin ayaa wuxuu ahaa nin sadaqo badan waana qarin jireen habeenkii markay dadku seexdaan sidanoo kale ifsiinadan iyo waxaan ma jirin waa mugdi sidanoo kale marka dadku markay seexseexdaan habeenkii ayuu imanayey intaasoo reerood oo fuqaro ah maalintaa waxay cuni lahaayeen reer walba iridda usii dhiga waaga markuu beriyo reerkaa wuxuu cuni lahaa wuu iska haystaa habeenka dambe waa seexdaan iriddu u yaallaa subax markay soo toosaan qadadoodii iyo qureecdoodii iyo cashadoodiiba goormaa la ogaaday markuu isaga dhintay baaba la ogaadayba lama ogeyn asadaqatu fi siri weeyaan allana subxaana wa tacaala waa nooga waramay in tubdu sadaqaati maxaa la yidhi fanicmaa hiya wain tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fahuwa khayru lakum haddii aad qarisaan fanicma hiya aad bay u wanaagsantahy laakiin haddii aad muujisaan oo aad masaakiintii siisaan iyana dhib ma laha marka mid walba xaalad bay ku wanaagsan tahay culimmadu markay fasirayaan arrinta iyada ahna warajulun waa qof weeye tasadaqa tanna waa karatu sadaqa sadaqadiisu siday u badan tahay darteeda tasadaqa bisadaqatin sadaqa ayuu sadaqaystay faahfaaha waa qariyey xataa laa taclamu ilaa aynan ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu wax ay nafaqaynayso yamiinuhu midigtiisa wa rajulun ka toddobaad waa qof dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan meel cidla ah oo fafaadad markaasi ay ilmaysay caynaahu indhihiisii meel cidla ah maxaa loo yiri lianna meesha cidlada ah waxay ka fog tahay istus iyo sumcad iyo keliga adigoo ah habeenkii aad soo kacday salaad u kacday ilaahay aad baryayso ilaahay aad u ooyeyso cid ku ogsoon aynan jirin cid kaa warhaysa aynan jirin baynaka wa bayna allahi jala wacala adigiyo ilaahay oo keliya arintaa iyadaa way ku anfacaysaa waynoo iman doontaa marka laga waramayo aad iyo aad bayna u wanaagsan tahay habeenkii qofku intuu soo kaco inuu ilaahay subxaanah wa tacaala dunuubtiisa weynankeeda cadamada ay leedahay iyo ilaahay subxaanah wa tacaala weynankiisa iyo cadamadiisa inuu xusuusto islamarkaana dhinaca kale dembigii uu la yimid weynankiisa inuu xusuusto oo ilaahay uu weydiisto makfira oo ooyo oo ilaahay way fiicantahay o wanaagsan tahay toddobada qof markaa ilaahay carshigiisay harsanayaan maalinta ilaahay carshigiisa mooye meel kaloo la harsada aynan jirin muttafaqun calayh wacanhu abi hureyra waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu yidhi ina allaha tacaala yaquulu yowma alqiyaama ina allaha tacaala alle sare ahaaye yaquulu wuxuu odhanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah khalqigii oo dhan oo meesha wada taagan bal suuradayso dadkii oo dhan way wada taagan yihiin wax meeshii ka tegey ma leh ilaahay baa dhawaaqaya wuxuu leeyahay ayna almutaxaabuuna bijalaali aawe aniga dartayda kuwii isu jeclaaday maanta ayna almutaxaabuuna aawe kuwii isu jeclaaday bijalaali aniga weynankeygiio cadamadayda keliya ay ka dhexaysay inay isu jeclaadaan adduun aanan isugu imanin qabiil aanan isugu imanin tol kale aanan isugu imanin waxay isugu yimaadeen ay tahay ilaahay jalaalkiisa iyo cadamadiisa iyo weynankiisa ilaahay markuu u dhawaaqa haddaba maxay odhanayaan rabbiyo waana kan cadamadaad iyo weynankaagaan isu jeclaanay wax kaloo naga dhexeeye ma lahayn tol iyo qaraabe iyo ehel iyo waxba nagama dhexaynin adiga weynankaaga keliyaa naga dhexeeye rabbi wuxuu leeyahay alyowma maanta udiluhum kuwan ma aragtaan waan haraynayaa fii ilii taxta dili carshii baan haraynayaa yowma maalin laa dila meel la harsadaa uunan jirin ilaa dili aniga harkayga mooye carshigayga hoostii mooyaane meel kaloo la harsada ma khalqiga kale oo dhan qoraxdaasay taagan yihiin marka waxay ku tusinaysaa inay tahay wax aad u wanaagsan inuu qofku qofka u jeclaado ilaahay dartii subxaana wa tacaala wax kale uusan u jeclaanin rawaahu muslimun wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu allah naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya waa dhaarta ugu badanee nebigu dhaaran jiray salawaatu wasalaamu caleyh wladii nafsii biyadih allah naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa nebigu waa dhaartay qofku hadduu dhaartana maxay tilmaamaysaa inuu run sheegayo ta kale maxay inoo tilmaamaysaa qofka hadduu run low ahaa hadduu dhaarto marka beenba kumaadan aqoonin qof aad qiimaynayso weyn oo agtaada sharaf iyo qiimo ka waa ahaa hadduu kuu dhaarto macnaha wuxuu sheegaya waa dhab iyo kama dambays waa xaqiiqa waa wax jira weeyaan nebigii baa noo dhaartay salawaatu ullah wasalaamu caleyh wuxuu noogu dhaaranaya dhegaysa hadda waladii nafsii biyadih allah naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranaya laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan xataa tuminuu ila ad ilaahay rumaysaan jannadu ma gelaya qof aanan mumin ahayn iimaankiisu ha yaraada ama ha weynaado qof aan mumin ahayn jannada ma gelaya abadan xadiidkii kale abu hurera u daliil nebigu alayh salaatu salaam bukhaariy muslim ay warinayeen kabihiisuu nabigu siiyey calayh salatu salaam abu hureyre markaasuu wuxuu ku yidhi orod oo bax dadka u tag oo waxaa u sheegtaa jannada inaysan gelaynin nafaan mumin ahayn jannada nafaan mumin ahayn ma gelaysu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam marka laa tadkhulu ljannata jannadii geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aad iimaan yeelataan walaa tu'minuu iimaanna ma yeelan karaysaan xataa taxaabuu ilaa ad isjeclaataan ilaa isjeclaataanna iimaan ma yeelanaysaan oo macnuhu waa maxay qofku ilaa uu qofka kale walaalkii u jeclaanaya ilaahay dartii subxaana wa tacaala adduun iyo hawlahaasoo dhan xagga iska dhig ilahay dartii u jeclaanaya subxaana wa tacaala awalaa adulkum markaa nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullah wasalaamu calayh awalaa adullukum ma idin tusiyaa calaa shayin shay ma idin tusiyaa idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan shayga isaga ah taxababtum aad isjeclaanaysaan shay haddaad samaysaan sabab u noqonaya jacaylkiinna inaad isjeclaataan sabab u noqonaya ma idin tusiyaa haa noo sheeg rasuulkii allow qaala ufshu salaama baynakum dhexdiinna ku fidiya salaamta maxaa yeel qofku markuu ku salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh waa ducatii ugu dambaysay salaamtu waa is min asmaa illaahi jala wacala ilaahayna annaga uu noo soo dejiyey macnuhu waa maxay nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistiisii iyo barakaadkii ilaahay kulligoodaba dushaada ha ahaadeen qofka waa kuu duceeyey wuxuu kuu hambeeye male ducaa duca say u dhannayd oo dhan buu kuugu duceeyey marka ducadu salaamtu waxay ka mid tahay waxyaabaha la ysku jeclaado rawaahu muslimuun wa canhu waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam ina rajula zaara akhan lahu fii qaryati ukhraa xadiidkan horuu noogu soo hormaray waa ninkii reer bani israa'iile nebigu nooga sheekeynayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh nin walaalkii oo ilaahay dartii u jeclaaday ayuu soo booqanayey magaalo kaluu deganaa ina rajula nin ayaa zaara wuxuu soo booqanayay akhan lahu walaal isaga uu lahaa ilaahay dartii uu kula walaaloobay fii qaryatin ukhraa magaalo kaluu joogay faarsada allaahu ilaahay wuxuu u diray lahu isaga isagaa calaa madrajatihi raadkiisii waxaa la raaciyey malakan malag ninkii markuu baxayo waddada meel dhexe sii maraya malag baa laga daba dire malagii baa ka daba yimid markaasuu waraystay xaggee u socotaa markaasuu yidhi tuule hebel baan u socdaa oo maxaa dhacay nin aanu walaalo nahay ayaannu ugu socdaa xaggiisa ilaahay aanu ku walaaloobnay dar ilaahay unaga dhaxayso markaasuu yidhi ma hadda ka holuu abaal kuu galay oo abaalkii miyaad halmaamin ladahay maya buu yidhi wax abaal oo naga dhexeeya ma leh ilahay baa naga dhexeeya subxaana wa tacaala taasaanaan u booqanayaa markaasuu isna hadalkan ugu jawaabo isagoo isu sheegoo yidhi anigu malag baanahay ilaahay baa ii kaa soo diray anna allaha waxaa la iigu kaa soo dirayna anna allaha alle qad axabaka waa ku jeclaaday kamaa axbabtahu fiihi sidaad isaga ilaahay dartii ugu jeclaatay isaga soo ilaahay dartii umaadan jeclaanin ha adna ilaahay baa ku jeclaaday subxaana wa tacaala qofka ilaahay jeclaadana waanu arkaynaa manqabada iyo darajada uu gaaraya wax sahlan maaha rawaahu muslimu waqad sabaqa bilbaabi qablah baabkii horuu inoogu soo hormaray wa can ilbara bni caazibi waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam anahu qaala fi lansaar nebigu calayhi salaatu wasalaam ansaar isagoo la hadlaya ayuu wuxuu yidhi ansaar buu la hadlayaa wuxuu ku yiri nebigu salawaatu اllah wasalaamu calayh laa yuxibuhum qoyskan ansaareed ma aragtaan waa ree madiina awsi khasraj laa yuxibuhum ma jeclaado ilaa mu'minun mooye walaa yubqiduhum uma caroodo ilaa munaafiqun mooyaane man axabahum ka iyaga jeclaada axabahu اllahu ilaahay baa jeclaanaya wman abqadahum qofka iyaga nacana abqadahu اllahu ilaahay baa nacaya marka ansaar siday u dhan yihiin qof jeclaada ma jiro ilaa ilaahay baa jeclaanaya ka nacana ilaahay baa nacaya qofaan mumin ahaynna maba jeclaanayo qofaan munaafiq ahaynna maba nacayaba laa yuxibuhum ma jeclaanayo ilaa muminun mooyaane walaa yubqiduhum uma caroonayo ilaa munaafiq mooye man axabahum qofka jeclaada axabahum allah axabahu allahu ilaahay baa jeclaanaya waman abgadahum qofka nacana abgadahu allahu ilaahay baa nacaya marka ansaarta nebiga calayhi salaatu wasalaam in la jeclaado faa'iidadaasay leedahay iyaguna maxaa yeelay tasawar nebiga calayhi salaatu wasalaam reer iyo tol iyo qaraabe iyo ehel wuxuu ka dhashay oo ugu dhowaa adeerkii aabbihii la dhashay abilahab waad garanaysaanoo qur-aanka ilaahay ku soo dejiyey ibna cabdimualib weeyaan abilahab adeerkii baa ugu darnaa adeeradii kale ee aabbihii ilma adeerre ay ahaayeen ayaa ugu darnaa waa la soo cayriyey yaa soo dhoweeye qolo aan tol iyo qaraabo iyo waxba la ahayn nabiga calayh isalaatu wasalaam guryahooday u fureen hantidoodiibay u fureen naftooday ka hormariyeen naftiisa salawaatu ullah wasalaamu caleyh lidaalika ayaa ilaahayna subxaana wa tacaala ku ammaanay kitaabkiisa qoyska ansaareed in la jeclaadana nebigu calayh isalaatu wasalaam xadiidkaasuu noogu sheegay jacaylkoodu marka iimaanku ka mid yahay maadaama ay baalka dahabka ka soo galeen islaamka diinta ilaahayna subxaanah wa tacaala ay sabab u ahaayeen in ay degtaba dhulkan ay fido iyadoo la cayrsanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaanoo godka waatuu ka galay quraysh dadka cayrsanayana adeeradii iyo ilmaadeeradii bay ahaayeen iyadoo saas ay u galeen ayay iyagu soo dhoweeyeen oy difaaceen oo siday u difaaci lahayeen naftoodii iyo hantidoodii iyo awlaaddoodii iyo caruurtoodii iyo ka daran nebigu u difaaceen salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka in la jeclaado iimaankay ka mid tahay waa sax weeye nebiguna sidaasuu yidhi salawaatu ullah wasalaamu caleyh wa can mucaadin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh walih waslama yaquul anas mucaad bnu jabal radi allahu tacala canhu arda abi cabdiraxmaan wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka alle salawaatu ullah wasalaamu caleyh oo odhanaya qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu yidhi marka waa xadii qudsi weeyaan xadiiث اlqudsi weeyaan alle wuxuu yidhi jala wacala almutaxaabuuna labada isjecel ee ilaahay dartii isu jecel fii jalaali aniga jalaalkayga ahaanayaan lahum waxay leeyihiinna manaabiru min nuurin mimbaro nuur ah ayay leeyihiin maalinta qiyaamaha laga hadlayaa mimbaro nuur ayay leeyihiin oo maalinta ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisa la harsanayo dhulkiiska fadhiisan maayaan mimbaro nuur ah baa loo dhigaya dadka kale inta ay dhididka uu ka ayo oy rafaadayaan oy cararayaan oo inta ay iyagu warba uma hayaan waa martidii ilaahay weeyaan carshigay hoos harsanayaan islamarkaana waxaa loo dhigayaa mimbaradaas nuurka ah waxaa iyaga marka ka masayraya oo ka hinaasaya yaqbituhum annabiyuun waxaa ka masayraya ambiyadii alleh iyo wshuhadaa shuhadadii baa ka masayraya wax aad iyo aad u weynan badan waxaa ka masayraya meeshan wararkansay ku gaareen maxay heleen maxay ahaayeen ambiyadii alle iyo shuhadadii baa ka masayraya rawaahu tirmidiy baa wariyey qaala wuxuuna yihi xadiiثu xasanu صaxiix وعn abi idriis alkhawlani radi allahu taعala raximah اllah abi idriis alkhawlani wuxuu odhanaya waa taabici abidriis alkhawlaani waa taabici wey bal waxaa la dhahaa wuxuu magaalada madiine yimid bacda wafaati الnabiyi salى اllahu alيه wasalam marka saxaabi maaha waa taabici wey laakiin min kibaar الصaxaaba ayuu la kulmay qaala wuxuu yidhi dakhaltu masjida dimashq waxaan soo galay masaajidka dimashq masjid mowiga kan loo yaqaano wey hadda kaasaan soo galay faidaa fatan mise masaajidka waxaa jooga nin dhallinyaro ah fata waa dhallinyaro wey dhowr iyo labaatan jir weeyaan markaasaa hadduu u badato soddonka muuna gaaranam waa ku dhow yahay waa mucaadi bni jabal weeyaan maxaa yeele mucaadi bni jabal dhow saddex iyo soddon buu ku dhintay radia allahu tacaala canhu ardaa saddex iyo soddon buu ku dhintay marka xadiidkan marka uu sheegayo abi idriis alkhawlaani xoogaa bay horreysay marka waa dhowr iyo labaatan sanu jira dhowr iyo labaatan sanu jira marka wuxuu yidhi faidaa fataa mise waaba nin dhallinyaro ah oo buraaqu hanaayaa nin dhallinyaro ah aad iyo aad u qurux badan ay ifayso weyaan wejigiisu ay ifayso buraqa waa iftiinka weeye athanaaya wejigiisu uu ifayo waida annaasu macahu dadkii baa la fadhiya faida ikhtalafuu fii shayin hadday wax isku ikhtilaafaan diinta ilaahay ka mida ah, asnaduuhi ilayhi isagay u tiirinayaan isagay leeyihin bal arrintaa nooga waran wa sadaruu can ra'yihi ra'yigiisayna qaadanayaan oo abidris eh, ninka la yidhaahdo mucaadi bnu jabal wuxuu ku dhiman doonaa marka la furanayo shaam khaasatan la furanayo beyt almaqdis raggii furtay buu ka mid ah halkaa markii la furtay waa zamankii cumar weye ayaa waxaa ka dhacay daacuun daacuunkaasuu ku dhintay mucaadi bnu jabal daacuun camwaas baa la dhihi jiray zamankii cumar buu dhacay radia allahu tacaala canhu ardaa kaasuu marka ku dhiman doonaa isagu laakiin dimishqa oo ka horeysay ayuu joogaa markan intuunan aadin weeye beyt almaqdis marka wuxuu yidhi hadday ra'yi wax isku khilaafaan asnaduuhi ilaahi isagay u tiirinayaan wasadaruu can ra'yihi ra'yigiisayna qaadanayaan fasa'altu canhu waa la yaabay ninkan dhallinyarada iyagoo ka waaweyn oo laga yaabo haddana ra'yigiisa su'aal walba isagay weydiinayaan ra'yigiisay qaadanayaan wa ayaan ku idhi ninkan faqiila markaasaa waxaa laygu yidhi haada mucaad ibnu jabal radia allaahu canh ninkan miyaadan garanaynin waa mucaad ibnu jabal radi اllah canhu falama kaana min alhadi markii haddaba ay marayso berri maalintii labaad wuxuu rabaa inuu ka faa'iidaysto majliskiisa la fadhiisan doono wuxuu rabaa qofka ugu horeeya inuu noqdo isagu falama kaana min alhadi berri marka la marayo xajartu waa soo ka lahay jarmaado hore iyo aroor hore ayaan imid fawajadtuhu waxaan arkay buu yidhi mucaad ibnu jabal oo qad sabaqanii iga soo hormaray bitahjiiri ka lihitaankii aroor horaan imid waaba iga sii horeeya mucaad meeshuu fadhiyaa wawajadtuhu waxaan arkay yusallii isagoo tukanaya waxaan helay isagoo tukanaya faintadartuhu waa iska sugay xataa qadaa salaatah ilaa uu ka bogay salaadiisii waan iska sugay oon iska sugay ilaa uu salaaddiisii uma ji'tuhu min qibali wajhihi salaadda hadduu dhammaystay uma ji'tuhu waan oga imid min qibali wajhihi dhanka wejigiisaan oga imid xaggii hore macnaha ayaan oga imid fasallamtu calayhi waa salaamay uma qultu markaasaan waxaan ku idhi inii wallaahi inii la uxibuka lilaahi inii anigu wallaahi baan ku dhaaranayaa inii anigu la uxibuka lilaahi ilaahay dartiisaan kuu jeclahay faqaala markaasuu mucaad baa weydiiyey oo wuxuu ku yidhi allah ilaahay baan kugu dhaariye ma ilaahay dartii baad ii jeceshahay faqultu waxaan idhi allah ilaahay dartiisaan kuu jeclahay faqaala waa ku celiyo wuxuu yidhi allah faqultu allah anna haa ilaahay dartii baan kuu jeclahay faahadanii bixabwa mm, faakhadanii waa isoo qabtay marka bixabwatin ridaa'ihi xabwada waxaa la yidhaahdaa dooyaysiga ama jilbaha xirashada macnaha isagoo sidaa ah buu isoo qabto isoo dumay weeyaan fajadabanii ilayhi xaggiisu iisoo dhuftay waa isoo dhowaystay faqaala markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam yaquul anigu waxaan maqlay rasuulka alle oo odhanaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi jala wacala ilaahay baa yidhi marka waa xadiiu اlqudsi weeyaan waa xadiikii hore oo kale weyaan marka wuxuu yidhi qaal allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wajabat maxabatii aniga jacaylkaygu wuu u waajibay lilmutaxabiina fiya labada aniga dartay isu jeclaata ilaahay baa le jacaylkayga waxaaba yeeshayba uu u waajibay oo mutay labada aniga dartay isu jeclaata wاlmutajaalisiina fiya kuwa aniga dartayda u wada fadhiisanaya in wax kaloo ka dhexeeyaa jirin wاlmutasaawiruuna fiya kuwa aniga dartayda isu soo booqanaya oo wax kaloo isu soo booqdaan uusa aan jirin wاlmutabaadiliina fiya kuwa wax isu kala bedelanaya ee wax isu doorsanaya aniga dartay macnaha waa maxay mucaamalaadkii adduunka oo dhan way dhex maraysaa ilahay dartiisayna u dhex maraysaa xadiiثu صaxiixu weeyaan rawaahu maaliku baa wariya fi lmuwaطa biisnaadin صaxiix biisnaadihi aلصaxiix qowluhu uu yidhi hajartu ay bakartu wey waan soo kallahay wa huwa bitashdiid iljiimi jiimka oo la adkeeyo hajartu la yidhaahdo wa qowluhu allah uu yidhina faqultu allah uu yidhi alwalu hamza mamduuda hamze dheer weeye allahu la yidhahdo daliil oo su'aal ah wathaanina waxa weeye bilaamadin allah la yidhaahdo haa ilaahay dartii wa can abi karimata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh oo ahaa almiqdaad bna macdi karab radi allahu tacaala canh عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yihi nbigu nebigu wuxuu yihi salوات الله وسلام عليه إذا أحب الرجل أخاaهu qofku hadduu jeclaado walaalkii falykhbirhu ha u sheego أنhu isagoo يحibhu inuu jecel yahay qofku hadduu qofka walaalkii jeclaado ha u sheego inuu jecel yahay ilahay dartii u jecel yahay rawah abu daud baa wariyey wtirmidiy qaala wuxuuna yidhi xadiiثu صaxiix sababtu ku yimid baa waxay ahayd nin saxaabi ah ayaa wuxuu yidhi rasuulka allow nin saxaabi aba ah meesha maray markaasuu yidhi ninka maaragta rasuulka allow hawaa jeclahay ilahay dartii baana u jeclahay nebigu wuxuu ku yidhi ma u sheegtay maya kac u sheeg baa lagu yidhi marka dabadeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkiin hadduu jeclaado qof walaalkia idaa axaba arajulu akhaah falyukhbirhu annahu yuxibah ha u waramo inuu jecel yahay annahu yuxibuhu inuu jecel yahay ha u sheego wa can mucaadi bni jabalin radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalama qaal rasuulka alla wuxuu yidhi mucaad bni jabalin radi allahu tacala canhu ardaa xadiidkiisan horu inoo soo maray ana rasuul اllahi salى اllahu alay wasalam akhda biyadih mucaad bni jabal gacantiisa waxaa qabtay rasuulka salawaatu اllahi wasalaamu calayh wa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi ya mucaad mucaadow wallaahi inii la uxibuk nebigaaba calayhi salaatu wasalaam maanta jeclaaday saxaabadiisii oo u warramaya waa kan marka qofkiin hadduu qof jeclaado haw sheega sooma odhanin hadda isagaa jeclaaday nebiga calayh salaat salaam una sheegaya saxaabadiisii wallaahi innii la uxibuka ilaahay baan ku dhaartee innii anigu la uxibuka waa ku jeclahay mucaadow uma uusiika marka haddaan ku jeclahay shay diin abuu nebiga u sheegaya salawaatu ullah wasalaamu caleyh uma uusiika dabadeedna waxaan kuu dardaarmayaa yaa mucaad laa tadacanna ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad walba gadaasheeda ha ka tegin ducadan yadaa ah. oo ku ducayso waa wax anfacaya wey diintiisiiyo adduunkiisiiyo aakhiradiisaba intaba anfacaya laa tadacanna ha ka tegin dubura kulli salaatin salaad walba gadaasheeda ha ka tegin inaad ku ducaysanayso ducadan yadaa ah. oo maxay tahay marka allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik allaahuma ilaahayow acinnii iigu kaalme calaa dikrika dikrigaaga iigu kaalme wa shukrika shukrigaagana iigu kaalme wa cibaadatika cibaadadaada wanaageedana iigu kaalmee allahuma acinnii marka ilaahu ii kaalmee inaa ilaahay kaalmo la weydiisto maxaa yeele adigu naftaada ma awoodi karaysid naftaada inay wanaag iyo khayr iska samayso macquul maaha hadduunan ilaahay kuu yasirin fasanuyasiruhu lilyusra qofka wanaagga sameeya ka kalena fasanuyasiruhu lilcusra wi nebiguna waatu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh kullu muyasaru lima khuliqa lah wixii loo abooray loo yasiraya marka waa in aad ilaahay ka barido subxaanah wa tacaala ariiqa khayrka inuu ku yasiro walaa siyama dikriga ilaahay subxaanah wa tacaala intan aynu tirorogta ku hayno aynu saa u daldalayno hadalka haddaynu ilaahay ka baryi lahayn inuu dikrigiisa noo yasiro hadalkeennoo dhanba dikri ilahay buu noqon lahaa waa maraad qur-aan akhrinayso maraad salliga nebiga wado maraad adkaartii tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo istikfaartii aad wado intaad u baahan tahay qofku waaba yar yahayba inta aad dadka la hadlaysiiyo baahidaadu way yar tahay inta kale oo dhan marka inagu marka haddii qofku xitaa uu dareemo inuu hadal u baahan yahay ilaahay inuu la hadlo waa ka cajizaya wuxuu raadsanayaa qof bini aadana hadduunan qof la joogin gaarigiibuu wadaa keligii buu yahay qof bini aadan uu wacanaya dikra naas buu u baahan yahay dikriga ilaahay marka wahni baa ka fuulaya waxaad ogaataa kullamaa dikriga ilaahay kaa cuslaado cudur oo dhanna waa kugu kulmay adigana cudurka ugu xunna waa qofkii oo caafimaad qaba haddana aan caafimaad qabin waman acrada can dikrii maxay odhanaysaa aayadda faina lahu maciishatan danka ciriiri buu leeyahay noloshaaba ciriiri ku noqonaysaba xagga aad xagga aad waa ciriiri dhinac walbo adaadaba marka laakiin qofka kulamaa qofka qofka kale uu ka dikri badan yahay qalbigiisana waa ka waasicsan yahay waana ka farxad badan yahay qalbigiisana waa ka degan yahay طma'niinat اlbaal maxaa yeelay alaa bidikri اllahi taطma'inu اlquluub marka in ilaahay la weydiisto subxaana wa tacala waa loo baahan yahay allaahuma acinnii calaa dikrig ilaahw iigu kaalmee dikrigaaga waa la imanayaa ilahu adna iigu kaalmee wey garab igu sii ilaahayow ilaahw ii fududee ilaahw subxaana wa tacaala ii gargaar weye allaahuma acinnii ilaahayow iigu kaalmee calaa dikrika dikrigaaga iigu kaalmee wa shukrika shukrigaaga iyo mahaddaadana iigu kaalmee maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala intaasuu nicmo inoo galay haddaanan shukrigeedii lala gudanin ilahay nicmadu waa naga qaadanaya lain shakartum maxay ahayd laasiidanakum walain kafartum cadaabka ilahay waa shadiid waa daran yahay marka wa shukrika shukrigaaga ilaahayo maxaa yeele ilahay kulama u shukrisid ilahay waa kuu ziyaadinaya subxaana wa tacaala wa xusna cibaadatika cibaadadaada wanaaggeeda cibaadada waa si kala qiimo badanta aad iyo aad nabigu alayh salaatu wasalaam waynoo iman doonaa kitaab aladkaar buu noogu iman doonaa subax subcihii ka midu maymuuna iyadoo meeshii fadhidu kaga tegey masaajidkuu aaday barqad dambe markii la marayo u yimid markaasuu wuxuu yihi tan iyo saaka meesha miyaad fadhida ha laqad qulti bacdiki arbaca kalimaatin gadaashaa waxaan eray afar eray ka culays badan wax allaaliya waxaad maanta dhan lahaydba nebigu muxuu yihi alayh salatu slam subxaana allah tamla'u lmiisaan walxamdu lilah subxaan allah wabixamdihi tamla'ani aw tamla maa bayna asamaai walard nebigu muxuu ohanaya subxaan allah eh, kalimatani khafiifatani fi lisaani haqiilatani fi lmiisaani xabiibatani ila araxmaan subxaan allah wabixamdihi subxaan allah alcaiim marka dikriga ilaahay subxaanah wa tacaala waa kala sii wanaagsan yahay waa inuu ilaahay ku waafajiyo marka waa inuu ilaahay ku waafajiyo subxaana allah walxamdu lilah wlaa ilaha ila allah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila billah albaaqiyaat الصaalixaat nebigu waatuu ku sheegay laa yaduruka biayuhuna bada't afarta kelimadood subxana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allahu akbar waa baaqiyaat الصaalixaat wayna ka wanaag badan yihiin adduunyadan iyo waxa guudkeeda saaran oo dhan marka xusni cibaadatik cibaadadaada wanaageeda ilaahu ii yasiro ii fudude weeyaan xadiiث صaxiixu rawaahu abu dawuud wالnisaaئiy bisnaadi صaxiix وعn أنس بn maliki radي الlahu tacalى canhu ana rajula kana cinda الnabiyi salى اllahu عalayh wali waslm nin baa wuxuu joogay nebiga agtii famara rajulu bihi waad xadiidka hadda aynu soo sheeganay isagoo nebigu alayh الsalaaةu wasalaam nin saxaabi la fadhiyo oo asxaabtiisii qaar ka mida ay la fadhayaan famara rajulu bihi nin baa soo maray meeshi faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ninka maaragtaa inii la uxibu hada ninka maaragta waan jeclahay faqaala lahu nabiyu sal اllahu alيh ali wslm nebiga allah wuxuu ku yidhi aclamtahu miyaad ogeysiisay aclamtahu waa laba hamze weeyaano macnaha waa su'aal miyaad ogeysiisay qaala wuxuu yidhi laa maya qaala nebigu wuxuu yidhi aclimhu ogeysii aclimhu ogeysiye falaaxiqahu waa ka daba tegey faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi inii uxibuka fillaah anigu ilaahay dartiisaan kuu jeclahay faqaala ninkii markii sidaa lagu yidhi isna waa jawaabo wuxuu yidhi axabaka aladii axbabtanii lah axabaka adna ha ku jeclaado alladii allihii ha ku jeclaado axbabtanii lahu isaga dartii aad ii jeclaatay allah aad dartii ii jeclaatay ha ku jeclaado adiguna rawahu abu daauud baa wariye biisnaadin saxiix ilaahayna subxaanah wa tacaala hadduu qof jeclaado xaaladiisu maxay noqonaysaa baabka danbaynu ku arki doonnaa wallahu subxaanah wa tacala aclam